بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله الحديث العشرون عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري xadiidkii labaatanaad alxadiiث العishruun marwiyin waxaa laga wariyey can abi mascuudin الbadriyi radia allahu canhu saxaabiga abu mascuud اlbadri la yidhaahdo ayaa laga wariyey allaha ka raadi noqday qaala inuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh waalih wasalam rasuulka alle calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi inna mima adraka annaasu dadka wixii ay soo gaareen oy haleeleen waxaa ka mid ah oy ka soo gaareen min kalaami اnubuwati اluulaa nebinimadii horraysay hadalkoodii ambiyadii horraysay hadalkoodiina ka mid ah waxa ay ka soo gaareen wuxuu ahaa idaa lam tastaxyi qof yahow haddaadan ahayn mid xishoonayo oo alxayaa iyo xishood uu ku jiro haddaanad ahayn fasnac samee maashiita waxaad doonto haddaadan mid yani xishoonaya ahayn waxaad doonto samee kalaamkii ambiyadii hore laga soo gaaray oo qof qolobo qolo ay u soo guurinaysay ilaa zamankii nebiga laga soo gaaro kelimaddaasuu ahaa haddaadan qof yahow maaragtay mid xishoonaya ahayn fasnac maa shita waxaa doonta samee xadiidkaas imaamu albukhaari ayaa fii saxiixihi ku soo saaray waxaa kaloo soo saaray imaamu axmed fii musnadihi waxaa soo saaray abu daawuud ibnu maaja sunankoodii ku soo saareen abu daauud atayaalisi isagana waa soo saaray iyo keyrkoodba xadiidkaas oo ah yacnii wixii ambiyada kalaamkii laga soo gaaray hadalladii ay hore ugu hadleen ah waxa weeye wuxuu ishaarayaa xadiidkani in kalaamkii ambiyadii horraysay qolobo qolo siday u soo gaarsiinaysay loo kala dhexlayay ilaa wakhtigii nebiga uu soo gaaro rasuulkuna uu ku hadlo salawaatu ullahi wasalaamu calayh kelimadaas maxay ahayd idaa lam tastaxyi fasnac maa shi'ta hadalkaas oo amarka ah haddaanad xishoonayn waxaad doonto samee laba macnoba mufasiriinta way ku fasiraan culammada shuraaxda ah oo ahluxadiidka ah laba macnoba way ku sheegaan horta waa amar fasnac maa waa amar wey waxaa doonta samee laakiin amarkaasi muxuu yahay waxay isku waafaqsan yihiin inuusan ahayn fasnac maa shiitada wax alla waxaa rabtaa yacni kuu bannaanee saa doonta samee macnaheedii inaysan ahayn ee ay tahay bimacna aldami waannahyi bimacna adami wannahyi canhu hadalka oo ceeb ahaan loo sheego la iska reebo in loo jeedo amarkaas marka ayay laba qaybood qaybtaas oo aan waa amar yidhi laakiin ma aha fasax waxaa rabta iska samayso macnaheedu ma ahe laba macno bay haddana hoos ahaan usii kala sheegaan amarkaa laftiisa muxuu yahay waxay leeyihiin amarku waa amru tahdiid walwaciid waa amar goodi oo ku jiro tahdiid ku jiro oo la leeyahay haddii aadan xishood lahayn waxaad doonta samee waad arki doontaa allah kaa jazaynaya subxaana wa tacaala waa hadal tahdiida soo ma jeedi waxaad doonta samee waa lagaa abaalmarin marka macnahaas marka la yidhaahdo qur-aanka ayadala macno ah ayaa qur-aanka ku sugan fii suurati fusilad oo kale allah wuxuu leeyahay icmaluu maa shitum inahu bimaa tacmaluuna basiir icmaluu maa shitum waxaad doontaan sameeya allah idin arkay waxaad samaynaysaan og soo tahdiid maaha waa tahdiid wey waxaa la leeyahy waxaad doontaan sameeya shirki la imaada kufri la imaada ambiyadii beeniya waxaad doontaan sameeya waxaa waa ilaahay camalkiina uu arkaya waan idinka abaalmarin weya waxay la mid tahay oo kale oo tahdiid ah aayadda fii suurati zumar ku jirta oo kale oo allah uu leeyahay facbuduu maa shi'tu min duunihi waxaad doontaanoo alle ka soo haray oo asnaamtii iyo wixii darnaa oad caabudi jirteen caabuda macnaheedu maaha fasax facbuduu maa shi'tum in loo ogolaaday macnaheedu maaha waa tahdiid wey haddii aad caabudaan jasaheedaad arki doontaan weeyaan macnahaas waxaa weeye waa amar laakiin amarku waa amru tahdiidi walwaciidi waxaa kaloo jiro macnaha labaad in la yidhaahdo waa amar laakiin macnaahu alkhabar waa wax laga warramaayo waa amar laakiin bisiiqati alkhabar waa khabar oo bisiiqati alamri ah wax laga warramayo oo laakiin amar siiqadiisoo kaloo wata weeyaan macnaheedu marka wuxuu la mid noqonayaa qofka aanan xishoonaynin qofka aanan xishoonin wuxuu doonu sameeyaa soo wax laga warramaya maaha waa khabar wa qofka aanan xishoonin wuxuu doono buu sameeyaa maxaa yeeley qofka waxa ka reebo ficilka xunka ah waxa ka reebo waa xishoodka wixii xumo aad samayn lahayd xishoodka kaa reebo hadduusan qofku xishood lahayn alxayaa iyo sariig uusan lahayn fuxshi kasta iyo munkar kastuu la imaanaya fuxshi kasta iyo munkar kasto ayuu la imaanaya marka waxaa la yidhaahdaa waa amrun bimacna alkhabar oo laga warramaayo qofka aanan xishoonin wuxuu doonuu sameeyaa saasoo kale bay la mid tahay oo markaa waxa weeye wuxuu la mid noqon karaa xadiidkii ahaa oo nebigu yidhi man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaari qofka anay igu been abuurto waxaanan oranin yidhaahda nebigaa yidhi waxa weeye falyatabawa maqcadahu min annaarida macnaha waa hore u diyaarsada meeshuu naarta ka geli lahaa wey isagaa hore u diyaarsaday macna saasoo kale wey falyatabawa waa amar wey laakiin waxa wey bimacna alkhabaro wuuba diyaarsaday hore u diyaarsaday naartii makaankii iyo boosku ka geli lahaa waa u diyaarsan tahay weya marka macnahaas ayay maaragtay waa macnaha labaad oo culummadu ay ku fasiraan amarka macnihii koobaad oo ahaa waa amar ayaa amarka labadan macno noqon karaa amru tahdiid waalwaciid iyo amrun bimacnaa alkhabar macnaha labaad marka wuxuu noqonayaa in la yidhaahdo waa amar oo wax alla wuxuu doono samee daahirka markii la fiiriyo wax alla waxaa doonto samee amar ah weeyaan wax alla waxaa doonto samee yuu daahirka tusinaya macnaheedana loo jeedo waxa aad samaynaysaahi hadduusan ahayn wax laga xishoodo wax laga xishoodo samayntiisa hadduusan ahayn oo xag alla looga xishoodo ama xag bani aadam looga xishoodaa hadduusan ahayn macnaheedu waa inuu yahay ficilkii aacadoo kale wa haddaadan ka xishoonaynin samayntiisa macnaha ma fahmaya macnahan dambe waxa weeye haddaadan shaygan wax laga xishoodo uusan ahayn oo alla xaggiisa iyo bani aadamkaba mid looga xishooba uusan ahayne aaco uu yahay oo khayr ou yahay wanaag uu yahay ficl aacaat ou yahay fasnac maa shiita samee marka wii khayra wixii ah, wanaaga ah samee macnahaasna bacd alculamaa ayaa ku fasiro oo yacni loo jeedo akhlaaqdii wanaagsanayd aacadii samee dadka macaanidaa ku tegi waxaa ka mid ah oo a'imadeenna waaweyneed ka mida abu isxaaq almarwasi ashaafici waxaa kaloo laga xikaayoodaa laga sheegaa imaamu axmed macnahaaso kale inuu ku fasirayo macnaheedu waxa waaye idaa lam tastaxyi haddaadan ficilkan xumidiis yacni aadan xumaan uga xishoonaynin oo wanaag uu yahay aaco uu yahay fasnac samee aacadii khayrkii la imow akhlaaqdii wanaagsaneed la imow macnahaas ayay maaragtay ku sheegaan weya calaa kulli xaalin xadiidkaas wuxuu tusinayaa yacni xayaaga shayga la yidhaahdo iyo xishoodku inuu iimaanka ka mid yahay alxayaau min aliimaan abu nacaym kitaabkiisa xilyat alwliyaa bisanadihi can ibni cumara radi allahu canhuma cabdullahi bni cumarna uu kaga warinaayo cabdullaahi bni cumarna nebiga uu ka warinayo rasuulku wuxuu yidhi alxayaau wاliimaani qurinaa jamiica xishoodka iyo iimaanka labadaba waa la iriiriyey waa la xiriiriyey faidaa rufica axaduhumaa wuxuu yidhi faidaa rufica axaduhumaa rufica alaakharu midkood haddii la kor yeelo kan kalena waa la kor yeelo yacni iimaan haddii la waayo xishood ma jiro xishood haddii la waayana iimaan ma jiro marka labadooda waa isla xiriiraan ma kala haraan alxayaau waaliimaan labadaa ma kala haraan midkood hadduu taga kan kalena waa la weyn sidoo kaleeto xadiid bukhaariy muslim buu ku sugan xadiid ibni cumar nebigaa wuxuu soo maray calayhi salaatu wasalaam nin walaalkii kula dagaalamaya xishoodka yani nin xishood badan baa la dhashay aad wax walbaba ka xishoodo markaasuu kula dagaalamayo uu leeyahay war nin xishoodkaadu waa badan yahay xishoodkaadna waa ku dhibay xishoodkan iska daa tirada badan aa wado nin leh oo walaalkii xishoodka ka dhicinayo buu nebigu soo maray markaasuu nebigu walaalkii kii wax reebaya la hadloo yidhi dachu faina alxayaaa min aliimaan war ka tag buu yidhi daah ha ka reebin xishoodka lanna xishoodka wuxuu ka mid yahay iimaanku ka mid yahay waxa xunoo dhan inaad ka xishootid alxayaau min aliimaan axaadiista marka arrintaa ku timid aad iyo aad ayay u badan tahay xadiid kaloo abu hurayra oo nebigu ka warinaayo oo isna bukhaariiyo muslimba ku sugan wuxuu rasuulku yidhi alxayaau shucbatun min aliimaan lanna markuu nebigu tiriyey aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba oo bidcun wa situuna shucba iimaanka wuxuu u qaybsamaa dhowr iyo toddobaatan qaybood ama dhowr iyo lixdan qaybood aclaaha qowlu laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah darajadaasa u sarrayso wa adnaaha imaadat ladaa can ariiqi kelimadda laa ilaha illa allah ugu sarrayso kan ugu hooseeyana ugu liitaahi ugu hooseeya waa imaadat ladaa can ariiqi wasakda iyo dhibaatada oo wadooyinka laga wareejiyo ayaa ku xigo markaasuu yidhi walxayaau shucbatu min aliimaan xishoodkuna waa qayb iimaanka ka mid ah marka xadiidkan wuxuu ka hadlaya xishoodka idaa lam tastaxii fasnac maa shi'ta waad arki doontaa way tahdiid waad arki doontaa haddaad xishoon weydo xumaanta ka xishoon weydo wixii aad la kulanto xadiid kale bukhaariiy muslim ku sugan xadiidu cimraan ibni xusayn radia allahu canhu wuxuu leeyahay alxayaau laa yaأtii ila bkhayri xishoodku khayr mooye wax kale lama yimaado qofka hadduu xishood badan yahay akhlaaq ayib uu leeyahay waa qof akhlaaq iyo khuluq wanaagsan leh weeyaan riwaayada imaam muslimna alxayaau kulluhu khayru xishoodka dhammaantiiba waa wada khayrba dhammaantiisa wada khayr ah wey xishoodka marka alxayaa laba qaybood baa laga dhigaa sida shiikhu uu kitaabku noogu sheegayo sharxiisa ibn rajab raxmatullaahi calayhi uu noogu sheegayo wuxuu leeyahy xishoodka laba qaybood weeye mid waxaa weeye waa jibilla iyo khilqa ilaahay baa qofka ku abuuro markuu akhlaaq buuba u leeyahayba rabbi baaba siiye dabeecadda inuu xishood badnaado wax xun oo dhan iska ilaaliyo dabci wanaagsan uu yeesho waa wax rabbi ku irsaaqay wey waa risqi waay ma wuxuu kasbaday waa abci fiican yahay akhlaaq wanaagsan uu leeyahay xishoodkii baa marka wuxuu ku xambaaray inuu waxa xunoo dhan iyo akhlaaqda xunxunkaaho dhan uu ka fogaado inuu makaarimulakhlaaq oo dhan la yimaado wanaagoo dhan inuu sameeyo baa xishoodkii ku xambaaraya marka kaas waxaa la yidhaahdaa waa khilqa ama jibilla baa la yidhaahdaa ilahay baa qofka ku abuura subxaana wa tacaala qofka muxtaramka xushmada leho xishoodka leh wax xun iska ilaaliyo khayrkana ilaahay wanaaggana xishoodkaasoo sababtiisa ayuu ku sameeyaa xumidana uga hara kaa waxaa la yidhaahdaa waa minxa min allaahi caza wajal siismo ilaahay addoonka uu ku irsaaqo siiyey oo ku abuurayba markiisii hore weeye kan labaad waxa weeye alxayaa almuktasab baa la yidhahda waa mid la kasbado qofka xayaa lama siino laguma abuurin dabeecad uma laha laakiin wuu kasbaday muxuuna ku kasbanayaa macrifada ilaahay u yaqaano subxaana wa tacaala cadamada ilaahay subxaana wa tacaala ee weynankiisa uu xusuusan yahay yacni wuxuu og yahay allah inuu muطalic yahayo uu daalacanayo arkayaa ilaahay inuu khaainata acyun uu ka warqabo qalbiga waxa ku jira inuu rabbi og yahay ayuu ka warqabaa kaa marka waxaa la yidhaahdaa wuxuu ku bixinayaa marka qofkan aqoonta uu rabbigiisa u leeyahay inuu ilaahay muraaqabaynayanu arkayo arintaas waxay ku bixinaysaa wax xunoo dhan inuu ka tago dabeecadda xunoo dhan ka tago oo ka xishoodo wanaagga iyo makaarim alakhlaaqna inuu la yimaado ayay ku bixinaysaa sidaa darteed ba waxaa la yidhaahdaa shiikhuu ku tilmaamaya inuu yahay hada min aclى khisaali اliimaani iimaanka khislooyinkiisa iyo uu leeyahay tan ugu sarraysa inay tahay ayuu ku tilmaamay markaasuu bal huwa alى min darajaat aclى darajaati اlixsaani buu le bal huwa aclى darajaat اlixsaan ixsaanka oo aan hore usoo baran xadiidkii jibriil oo ahaa an tacbud allaha kaanaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraaka waxa weeye darajaadka ixsaanka uu leeyahay midda ugu sarraysaba weeyaan halkaasuu gaaraya marka midkii khilqada ilaahay ku abuuray iyo midka muktasabka ah yaa sarreeyo midkan qofka uu kasbaday baa maarata ka sarrayso weeyaan oo ku kasbaday macrifada ilaahay subxaana wa tacaala aqoonta rabbi u leeyahay xishoodka uu rabbi ka xishoonayo xumaanta uu kaga harayo taasaa maaratay maaragtay gaarsiinaysa weeyaan marka labadaasba xishoodku uu noqdaa mid jibilla iyo khilqa ahoo alla uu ku abuuro addoonka iyo mid muktasaboo addoonka uu kasbado macrifada ilaahay uu leeyahay inuu ku kasbado taasaa la yidhaahdaa waxay kaloo haddana yidhaahdaan culammadu sheegaan wuxuu ku tacalluqaa marna in ilaahay laga xishoodo xishoodka laftiisa inaad rabbigaada ka xishooto subxaana wa tacaala iyo inaad khalqigiisa ka xishooto labadaba mar haddaad rabbi ka xishooto khalqigiisana waad ka xishoon waa taa weeyaan marka kan allah laga xishoodaahi xishoodka rabbi xaqiisa ku tacalluqahi waxaa weeye qofku inuu ka xishoodo meeshii rabbi ou amray in laga helo qofka inaan laga waayin meeshii rabbi uu ka reebay in lagu arkana inaan lagu arag macnaheedu waa lifahmay xishoodka rabbi subxaana wa tacaala ku xidhan waxa weeyaan allah wuxuu ku amray khayrka wanaagga wax walba inaad samayso wanaaggaas in lagaa dhex helo xumaantaa lagaa reebay inaan lagugu arag oo ka harto waa xaqa ilaahay addoommadiisa ku leeyahay wey waxna wuu ku amray waxna waa kaa reebay soo maha ilaahay allah iyo rasuulkiisa waxay ku amreen yaan lagaa waayeyna la imow waxay kaa reebeenna ka har waa qaybta koobaad oo insaanka yani maaragtay xaqa uu rabbi ku leeyahay subxaana wa tacaala weeyaan xaqa makhluuqa midka ku tacalluqana waxaa weeye wax alla wixii xishoodkaas wuxuu noqonaya wax alla wixii khilaafsan akhlaaqda xasanka ah iyo muru'ada iyo sharafta iyo haybadda qofka uu leeyahay wixii khilaafsan inaad dadkana kala xishooto baa la rabaa makhluuqa laftiisa inaad kala xishooto ood ka harta baa la rabaa hadda maalan adoo nin weyna ama nin sheekha ah oo maarata muxtarama lagu og yahay haddaad dabagaab inta gashato halkaa jidka marto adoo jidka maraa lagu arko dabagaab qabo yani xumo soo maaha soo sharaf darro maaha nin weyn ama shiikha ah, oo suraal dabagaab labistayo halkaa dhex maraayo jidka ama nin muxtaramahoo la ogyaho odayoo shiikhahoo sigaar jidka ku cabaayo fuufta ku hayo jidkii halkaa la laafyoonaayo waa xishood la'aan waay ilaahna kama xishoon khalqigana kama xishoon koofida xuntaa ciyaalka qaataan oo kale odayaal qaadanaya maaragta koofida dhor dhowr kale nin weyn oo shiikaa laga yaabo bahal koofid dhowrle inuu soo gashto ama nin khiyaara ah. waxa waaye waxyaalaha eh, ama labiska malaabista soo geli karo ama soo geli kara maaragtay eh, eh, maxaa la yidhahdaa dhaqanka kale xataa culummada qaarkood bilaadda qaarkood muruu'ado kale markay tilmaamayaan meesha koofi laga qaato oo dadka koofiye qaata hadda caraboo kale cimaamaday madaxa saartaan kulligood waa aragtay bilaad carab baled alcarabi haddaad tagta intooga badan aarka cimaamadda madaxa saartaan qofka marka madaxa qaawan waxay leeyahay xaasir aras ka madaxa qaawanow alaleeyawaa loo yeera mujeedada ka madaxa bannaanow alaleeyahy waa wax ousan dhaqan u ahayn ayaga laakiin annaga dhaqanay noo tahay ina dadkeenu madaxa iska qawsadaan odayaasha xataa iska banaystaan waxba shidaa ma laha marka meesha dhaqankoodu yahay waa taa wey dadka jidka dhexdiisa yani maarad jidka qaraha ku cunaayoo kale jidkii ama sabuul ku goosanaya jidka dhexdiisa oday ah waxoogaa moogtahay muruu'ada la yidhahdaa waxyaalo badanoo la ilaaliyaa jira hadda waxaa jira waxyaalo badanoo dhaqanka soomaalida tirtiraya aroosyada maaragtay aroosyada odayaashii cunto cunaayo oo raashinkii afka kula jiraa camera lala kor istaaga markaasoo odayga garkiisii wada wada dufan yahay aa meel laga fiirsanayo waa sharaf darro wa wax aad akhlaaq waxaan fiicneen marka dhaqamadaasoo kale wax fiican maaha waxaa qofka inuu ka wey laga weynaado muru'ada in qofka sharaftiisa ilaaliya baa la rabaa weya marka in masaladaasoo kalena aada loogu yacni xishoodka waxaasoo dhan buu kulminaya khalqiga laftiisa bani aadamka waa inaa ka xishoota sida rabbi aa uga xishoonayso yacni ina khalqigiisana aad muru'adaadii ku ilaalisid baa la rabaa weya marka xadiidkan arrimahaasoo dhan buu ka hadlo ina mima adraka annaasu min kalaami nubuwati اluulaa dadka waxa ay soo gaareen ambiyadii hore hadalkoodii waxa weeye idaa lam tastacyi fasnac maa shiita haddii aanad xishoonaynin oodan xishood lahayn wixii aad doonto samee alxadiid alxaadi walcishruun can sufyaan bni cabdillaahi radia allahu canhu qaal qaala qultu ya rasuula allah qul lii fi lislaami qowla laa as'alu canhu axada hayrak qaala qul aamantu biاllahi uma اstaqim rawaahu muslim xadiidkii kow iyo labaatanaad waxaa laga wariyey can sufyaan ibni cabdillaahi sufyaan ibni cabdillaahi thaqafi oo saxaabi ah ayaa laga wariyey radia allahu canhu ilaahay ka raadi noqdee qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulkii allow qul lii ii dheh fi lislaami diinta islaamka dhexdeeda qowlan hadal iigu sheeg iiga sheeg oo igu dheh hadalkaasoo laa as'alu canhu aanan weydiinaynin axadan axad oo hayraka adiga aan ahayn cid kaloo aan weydiinaayo aysan jirin adiga mooye ii dheh kelimaadda ii sheeg buu leeyahay hadalkaa idheh waa dardaaran dardaaran isii oo islaamka ku saabsan oo aan cid kale weydiinayn adiga mooye qaala nabigu wuxuu yidhi salawaatu اllahi wasalaamu calayhi qul waxaad tidhaahdaa aamantu billaahi allaan rumeeyey markaa sidaa tidhaahdana uma istaqim ku toosnow aamantu bilaahidaas waay kulansatay aamantu bilaahida aad tiri waxay kulansanayso ku toosnow istiqaama la imo weyaan rawaahu muslimu imaam muslim ayaa fii saxiixihi xadiikaasna kusoo saaray weyaan xadiidkaas sida imaam muslim usoo saaray waxaa kaloo soo saaray imaamu axmed fii musnadihi waxaa soo saaray imaam tirmidi ibnu maaja anasaa'i fii sunanihim waxaa soo saaray imaamu atabaraani fi lkabiir abu daawuud aطayaalisi imaamu daarimi ibnu xibbaan a'imadaasoo dhan ba xadiidkan waa ay soo wada saareen weyaan saxaabiga soo saarayna oo nebiga ka wariyey oo su-aashaan weydiiyena waa sufyaan ibni cabdillaahi thaqafi marka riwaayada marka imaam tirmidi hadda riwaayada muslim buu meesha noogu dhigay sheekha riwaayada imaam tirmidi oo xadiidkan ku saabsan waxa weeye wuxuu yidhi qultu yaa rasuula allah waxaan ihi rasuulka allow xadinii biamrin actasimu bihi waxaa ii sheegtaa arin aan qabsado oo islaamkii ka mid ku dhego qaala markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi qul rabbiy allah waxaa tidhaa rabbiy allah yacni aamantu billahidio kalow uma staqim markaa ku toosnow markaa rabbiy allah tiha allah baa rabbigaygaa tidhaahda ku toosnow markaasaan waxaan inuu ihi qultu yaa rasuul allah rasuulkii allow haddana maa akhwafu maa takhaafu calay waxa aad aniga iigu cabsi badan tahay ood iiga baqaysaay kan ugu baqidda badan waa kee ood aniga iiga cabsani markaasuu nebiga fa akhada bilisaani nafsihi carabkiisuu qabtay nebiga calayh isalaatu wasalaam uma qaala haada xadiikaas waa saxiix waa imaam tirmidi uu leeyahy carabkiisu inta qabta u yidhi kan wey midkaan kaaga baqid badana carabkaaga ilaali riwaayada imaamu axmedna iyada iyo nasaa'i ay warinayaanna waa ka agdhowda hooyo macnahaasoo kale weeye wuxuu yidhi qultu yaa rasuula allah rasuulkii allow murnii biamrin fi lislaami laa as'alu canhu axada bacdag waxaa i tiraahdaa waxaad i fartaa amar oo diinka islaamka dhexdiisa ahaaday oo aan cidaan adiga ahayn gadaashaa aanan weydiinaynin ifar buu yidhi rasuulka allah markaasuu qaala yani nebigu wuxuu yidhi qul aamantu billaahi uma اstaqiim waxaad tidhahdaa aamantu billaahi dheh ilaaha rumeeyey kuna toosno markaasaan su-aal kala weydiiyo qultu waxaan idhi rasuulkii allow waxaad tidhahdaa wuxuu yidhi rasuulka allow maa attaqii maxaan ka cabsadaa waxa aan ka baqayo oo aan ka cabsadaahi maxaa iigu muhiimsanoo iska ilaaliyaa bimacnaa maxaan ka dhowrsadaa weeyaan fa awmaa ilaa lisaanihi nebiga marka carabkiisa u ishaaray oo yidhi kan wey kaana xadiidkaas imaam axmedna sanadkiisu waa saxiix wey carabka ayuu ishaaray oo yidhi kan ayaan kaaga cabsi badanaho iska ilaalinaysa kan iska ilaali yuusan mahaali ku gelin xadiidkan wuxuu amray eh, inuu qofku yidhaahdo allaan rumeeyey waxaana markaa kabacdina uu amray istiqaamo in loola yimaado iimaankaas aad sheeganayso inaad ku toosnaato istiqaama marka maxaa la yidhahdaa uma istaqim baa la yidhi maa huwa macna alistiqaama waa maxay alimaam ibnu rajab alxambali kitaabkiisaan markuu sharxaya xadiidkani istiqaamada wuxuu leeyahay hiya suluuku الsiraaطi اlmustaqiimi wa huwa اdiin اlqayim min gayri tacriijin canhu yamnata walaa yasra wayashmalu dalika ficla الطaacaati kulaha alظaahiraةa wاlbaطina wa tarka اlmanhiyaati kulaha kadalika fasaarat hadihi اlwasiyaة jaamicaة likhisaali اdiini kuliha hadalkaasuu odhanaya wuxuu yidhi istiqaamo macnaheeda haddaad rabto toosnaantu waa dariiqa mustaqiimka ahee toosan qaadidiisa la qaado diinka qayimka ah ee wanaagsan inuu qofku qaado asagoo aanan uga leexanin uga weecanin laa midig walaa bidix yamnatan walaa yasra midig iyo bidix midna uga leexan waddadaas inuu ku toosnaado yaa la yidhaahdaa waxay kulminaysaa buu yidhi arrintaasi waxay kulminaysaa inuu qofku la yimaado dariiqa xaqoo la raaco lagu toosnaado oon bidixi midig laga looga leexanin waxay kulminaysaa inaad la timaado daacada dhammaanteed inaad la timaado bimacnaa wixii lagu faray oo rabbi aad ku ateecayso dhammaanteed inaad la timaado teeda daahirka oo afcaasha laga samey xubnihii laga samaynayo ama carabka lagaga dhawaaqayo iyo mideeda baatinka ah oo ictiqaadka qalbiga ah oo aad ilaahay ka rumaynayso intaba inaad la timaado waxay kaloo kolonsanaysaa wa tarka almanhiyaati kullaha wax wixii lagaa reebo oo dhanna inaad ka harto ayay kulminaysaa buuri markaasuu yidhi fasaarat haadihi alwasiyatu jaamicatun fasaarat haadihi alwasiyatu jaamicatan likhisaali اdiini kuliha waxay noqotay marka wasiyadan dardaarankan uma istaqim uu nabigu yidhi aamantu biاllahi uma istaqim waa dardaaran kulminaya diinkan arrimihiisa oo dhan midka kulunsanaya weeyaan buu yidhi isagaa kulminaya weyaan lannahu istiqaamadu waa sifo caama oo acmaasha acmaasha oo dhan kulminaysa ayaa la yidhaahdaa weeyaan xadiidkan marka waxay leeyihiin oo aamantu billaahi uma istaqiim waxaa laga soo siibtay oo nabigu ka ikhtibaastay hadalkan oo jaamiculkelimka ahi wuxuu kala soo dhex baxay aayadaha qur'aanka ilaahay maaragtay qur-aanka uu ku sheegay sida fii suurati fusilad oo kale allah muxuu leeyay markuu ka hadlaya dadka mustaqiimiinta ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljanati alatii kuntum tuucaduun aayaddaasuu ka istimbaadaya in aladiina qaaluu rabbuna allaahu uma istaqaamuu dadkii yidhi rabbuna allah allah baa rabbigeenna macbuudkeenna dabadeetana ku toosnaaday markay adduunka ka baxayaan tatanazalu calayhim almalaa'ika malaa'igtii ayaa u soo deganayso markaasi waxay ku odhanaysaa allaa takhaafuu walaa taxsanuu ha cabsanina hana murugoonina wax mustaqbalkiinaan ha ka baqina oo aad u socotaan qiyaamihii waxaa ka soo tagteenna ha u murugoonina wa abshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun jannadii laydiin sheegi jiray oo laydiin ballanqaadayna ku bishaaraysta malaaigta ugu bishaaraynayso ayagoo dhimanin ruuxda marka laga qaadayo iyo malaa'igtu sidaa ku odhanaysa marka wuxuu ka ikhtibaasay oo aayaddan xadiidkan uu muntasac ka yahay aayaddaas fii suurati fusilat ku jirto iyo aayadda fii suurati alxaqaaf ku jirto la mida ina aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu flaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ulaaئika asxaabu اljanati khaalidiina fiiha jazaan bima kanuu yacmaluun aayadahaas ayaa laga soo laga soo dhimbashay oo laga soo qaato muntazacu ka yahay wey istiqaama marka tacriifteedii waan aragnay maxay salafkeenni ridwaan ullaahi calayhim ee iyaguna ku sheegi jireen macna listiqaama sheikhu wuxuu soo guurinayaa aqwaal aad u tiro badan dhowr xabaan kaga gaabsanaynaa wuxuu ka soo guurinayaa abubakr sidiiq radi allahu canhu macna istiqaama markuu fasirayo wuxuu ku fasira istiqaamada wuxuu leeya lam yushrikuu billaahi shaya iimaanuu la yimid oo aamantu billaahi buu yidhi uma istiqaamuuda macnaheedu waxaa uma istaqim ilaahay shirki uma sameeyo iimaan saxiixa ah ayuu rabbigiisa caabudaa keligii ayuu iimaanka ula yimaadaa buu yidhi waxay kaloo ka soo wariyaan ay ka soo guuriyaan hadalka abubakar uma istaqaamuu calaa ana allaha rabbahum waxaa weeyaan inay ku toosnaadaan inuu allah rabbigoodii yahay wuxuu ka mudan yahayna ay la yimaadaan weeyaan macno labaad macno kaleeto oo isaguna ku fasiro cabdullaahi bni cabbaas tarjumaan alqur'aan wa xabru haadihi اlumma wuxuu dhihi jiray cabdullahi bni cabbaas uma istaqaamuu ay istaqaamuu calaa adaa'i faraa'idihi waxay ku toosnaadaan allah wuxuu farad yeelay gudashadiisa ay gutaan abulcaaliya marka uu isagana fasirayo wuxuu leeyahy uma istaqaamuu uma akhlasuu lahu اdiina wاlcamal allah bay camalka iyo diinkiisii towxiidkii ay u saafi yeelaan u barax tiraan qataadat bni dacaamata saduusi mufasiriintii salafkana ka mid ah muxadiiintiina ka midii wuxuu dhihi jiray istaqaamuu calaa طaacat اllah aacada alle kuwa ku toosnaada weeyaan allah taacadiisa bay ku toosan yihiin marna kama leexdaan xasan basri markuu aayaddan akhriyo aayaddan in aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu markuu akhriyo wuxuu ohan jiray allahuma anta rabbuna farsuqna alistiqaama allahayo adaa rabbigeenna ahe istiqaamada nagu irsaaqoo nasiih buu rabbi weydiisan jiray marka arrimahaas dhan markaad tafaasiirta isku soo darto aamantu billaahi markaad tiraahdo waa towxiidkiio khaalisa shirkigii inaad ka fogaato oodan cid kala milicsanin cibaadada ilaahay leeya aadan waxba kala wadaajinin faraaidkii iyo wixii lagu amray inaad la timaado camalkaada inaad ilaahay u barax tirto ilaahay subxaana wa tacaala inaad weydiisato inuu kugu irsaaqo arrimahaasoo dhan istiqaamo inuu kugu irsaaqo arrimahaasoo dhan bay macnahaydu ay wada kulminaysaa oo salafkeennii ridwaanullaahi calayhim ay ku fasiri jireen weeyaan marka aamantu billaahi markaad tidhaahdo qul aamantu billaahi buu nebigu yidhi aamantu billaahida iyo uma istaqim aamantu billaahi waxay kulminaysaa qawlu lqalbi wa qawlu lisaan qawlu lisaani walqalbi carabkan inaad ka tidhaahdo aamantu billaah qalbigan aad ka ictiqaadiso ayaa la rabaa allaan rumeeyey oo dhab ah qalbigan inaad ka tidhahdo afkan aad ka tidhahdid baa la rabaa jawaarixdiina uma istaqimu marka ficilkaada xubnahaada ay ka muuqato yani istiqaamadii inay xubnahaada ka muuqato baa la rabaa sidaa darteed hadalkan qul aamantu billaahi uma istaqiim wuxuu kulminaya istiqaamadaasi oo jawaarixda camalkeeda ihi iimaanku ka mid yahay isagaba iimaanku ka mid yahay lanna qeexidda ahlu ay qeexaan iimaanku waa qowlun billisaani waictiqaadun bilqalbi iyo wa camalun biljawaarixi saddexdaasuu ka kooban yahay xadiidkana saddexdaas ayuu kulminaya weyaan uma istaqim aayad marka istiqaamada lagu faray allah oo lagu amray oo kalaa jirto oo isla fii suurati fusilat bilowgeeda allah uu amrayo wuxuu leeyahay allah isagoo nebiga la hadlayo qul inamaa ana basharu milukum yuuxaa ilaya anamaa ilaahukum ilaahun waaxid fastaqiimuu ilayhi wastairuuh fastaqiimuu ilayhi marka allah macbuudnimadiis inamaa ilaahukum ilaahun waaxid la yidhi macbuud keliya weeye macbuudkiinu la yidhi baa la yidhi fastaiimuu ilayhi ku toosnaada towxiidkaas markaasa waxaa la raaciyey wastakfiruuh alla dembi dhaaf weydiista waxay leeyihin mufasiriintu wastakfiruuhudan damboo laga daba keenay waay waxay ishaaraysaa qofka istiqaamadii kaamil ka ahayd inuusan la iman karaynin oo marmar ay taqsiir ka dhacay marmar inuu gafi karo markaas inuu istikfaar ku kabo baa laga rabaa mar haddii taqsiir kaa dhacayo gabadfal kaa dhacayo oodan sidii u kolansan karaynin inaa markaa kabacdina ay istikfaarti ku kabto si towbadaadi ay kaamil u noqoto ayaa la rabaa weya marka yani istiqaamat اlqalbi ayaana laka raba inaan la imaano qalbigeena inuu toosnaado taacada uu ku toosnaado yaa la rabaa weya maxaa marka yani xadiidka riwaayaadka imaam axmed iyo tirmidi waxaan soo aragnay nebigu wuxuu raaciyey markuu yidhi qul aamantu billaahi uma istaqim maxaa iigu daraysaa maxaa iska ilaaliya maxaa iigu cabsi badan tahay carabku mar walba raacinaya nebiga calayhi isalaatu wasalaam marka waxaa la rabaa shayga markuu qalbigu tooso in la ilaaliyo aad ugu baahan oo xubnaha ka mid waa carabka wey qofka carabkiisa inuu ilaaliyo shirkiga carabkaa lagala hadlaa lagaga hadlaa kufriga carabkaa laga hadlaa ummadda ambiyada marka la beenina carabkiiba wa kale ummaddii baad ku cayn kartaa dhib baa ummadda ugu geysan kartaa marka qalbigaada waxa ilaalinayo waxa weye waa carabka weeyaan in la ilaaliyo maxaa yeele carabka waxaa la yidhahdaa waa tarjamaanu اlqalbi qalbiga wixii ku jiray waxa ka tarjamaya waa carabkaaga wey qalbigaaga waxa ku jira carabkaad kaga maaragtay yaad ka tarjamaysaa weyan iyada laga tarjamaa marka aamantu billaahi uma istaqim istiqaamadii waxyaalaha in la ilaaliyo u baahan waa qalbiga iyo carabka labadaba inaad ilaalisid weyaan xadiidka marka arimahaas oo istiqaamada ah ayuuna amray weyaan alxadiiu alxaadi walcishruun marwiyin can sufyaan bni cabdillaahi radia allaahu canhu sufyaan ibni cabdillaahi baa laga wariyey qaala uu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah qul fi lislaami qowlan islaamnimadii waxaa ii tiraahdaa hadal oo aan laa asaluhu laa as'alu canhu aanan isaga weydiinaynin axadan qof oo kayraka adiga kaa haray adiga aan ahayn cid aan weydiinaya aysan jirin adiga gadaasha qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi qul aamantu billaahi allah rumeeye dheh uma staqim kuna toosnoo weeyaan rawaahu muslimu alxadiiu aani wlcishruun can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma ana rajula sa'la rasuula اllahi salى اllahu alayh wali faqaal ara'ayta ida sallaytu lmaktuuba wasumtu ramadaana waaxlaltu alxalaala waxaramtu alxaraama walam azid calaa dalika shayan a adkhulu ljanna qaala nacam rawaahu muslim xadiidkii alxadiid aani wlcishruun xadiidkii labiyo labaatanaad marwiyun can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma jaabir bni cabdillaahi baa laga wariyey ilahay ka raadi noqdee ana rajula nin ayaa sa'ala rasuul اllahi sal اllau alay wasalam rasuulka weydiiyey oo faqaala yidhi ara'ayta ay akhbirnii ii waran nabiy llaahi maxamedow iiga waran idaa salaytu almaktuubata idaa sallaytu haddaan tukado almaktuubata salaaddii waajibka ahayd ee shanta ahayd haddaan tukado wa sumtu ramadaana bisha ramadaanna aan soomo bishii ramadaanna soonkeedii aan la imaado wa axlaltu alxalaala xalaashiina aan xalaaleeyo wixii ilaahay ou xalaaleeyena aan xalaal ka dhigo wa xaramtu alxaraama wixii rabbi ou xarimayna anigana aan xaaraam ka dhigo oon xaaraantimeeyo walam asid aanan siyaadinin oon waxba ku darin calaa daalika kaa intaan aan soo sheegay wax kaloo ku daray shay an waxba aanan ku darin walam asid aanan siyaadinin calaa daalika arrinkaa shay an waxba aanan ku darin a ljanna jannada ilaahay ma gelayaa su-aashaasuu weydiiyey qaala nabigu wuxuu yidhi nacam waad gelaysaa jannadii allah rawaahu imaamu muslim raximah اllah xadiidkan imaam muslimna wuu soo saaray kadalika imaam axmed baa soo saaray abu yacla almawsili isagana waa soo saaray xadiidkaas wuxuuna yani horta waxaa uga horeeya ana rajulan baa la yidhi yani wuxuu le jaabir ninbu magaciis ma sheegin nin ayaa nabiga su-aasha weydiiyey rajul hadda waxaa weeye waa mubham lama garanayo marka marba hadduu saxaabi yahay in keebow ahaa iyo la raaraadiyo looma baahno qofka nebiga weydiinayso saxaabi maaha asxaabtu waa cuduulu wey marka sidaa darteed in la baarbaaro wax macnaahu ku jiro ma laha marka xadiidkaas waa xadiid saxiixa wey ninkaas baa su-aasha weydiiyo saxaabadii ka mid ah wuxuu weydiiyey salaadii iyo soonka iyo xalaasha iyo xaaraamta intaas hadaan ictiqaadiyon wax kale aanan ku darin jannada ma gelaya haah waa gelaysaabuu rasuulkuna ku yidhi salaadda waa shanta salaadood wey oo habeenkii maalintiibana la amray iyada ayaa waajib ah ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta soo ilahay ma dhihin allah nagu waajibiyey waa salaadana laku waajibiyey weeyaan salaadaha shantaas salaadood unbaa waajib ah shantaas salaadood unbaa waajib ah ramadaanka uu sheegay oo yidhi wasumtu ramadaanana waa shahru ramadaan bishaas ramadaanka ah inuu soomo oo qofka u soomo tacabudan lilaahi caza wajal allah inuu caabudayo darteedna uu soomo wax kale uunan u soomin qaybta saddexaadna waa taxliilu lxalaal wa taxriimu lxaraam xalaashiina inuu qofka xalaaleeyo xaaraamtana xaaraam uu ictiqaadiyo taxliilu xalaal laba macnay kulminaysaa shayga xalaashaahan xalaalaynaya laba macnoba way kulmisaa macnaha koobaad waxaa weeye an tactaqida xilla hada shay waxaan ilaahay u xalaaleeyo rasuulkiisana u xalaaleeyey inaa ictiqaadiiso xalaalnimadiisa oo inuu xalaal yahay aada aaminto midda labaad inaad xalaashaas la timaaddo ood samayso waa midda labaad w ityaankeedii ku camalfalkeedii wixii lagu xalaaleeyey inaadan adig iska xarimin waa taxliil اxalaal taxriim اxaraamna labadaas macnoo kaley kulminaysa shay ilaahay xarimay waa inaad ictiqaadisaa inuu xaaraam yahay qalbiga ka goosata oo ilaahay kaa xarimay ina ictiqaadisid wey macnaha labaad oo ku jirana maadaama aad xaaraam u ictiqaadsan tahay waa inaad ka fogaataa hadda khamradii waa xaaraam soo maaha qofka isagoo inay xaaraam tahay og haddana cabo ka waran waxaa weeye markaad ictiqaadiso waa inaad ka fogaataa zinadu waa xaaraam inay xaaraam tahay waad ictiqaadisay ha ku dhicina ka fogo saasaa la rabaa xalaasha waxaa la rabaa shayga ilaahay kuu xalaaleeyey haddaan wax cuduraho sharci oo kaa reebay laimaatankiisa uusan jirin inaad la timaadid baa la rabaa maalan saxaabada ridwaan calayhim saddex nin oo saxaabada ka mid a ah, ayaa waxay tageen xaasaska nebiga soo wareysteen cibaadada nebiga weydiinayeen markaas waxay u warrameen habeenkii o dhan inuu cibaadaysto nebiga soonkiisana waa badnaa habeenkii o dhan salaatuleiluu tukanaya xataa tatafadara qadamaahu labadiisa lugood ay bararaan cibaado u taagan yahay marka camalkii nebiga markay fiiriyeen akoodii la yaraaday markaasuu mid wuxuu yidhi weligeey ma afuray waan soomaya soonkaasoo wadaaya midna wuxuu yidhi habeenkii oo dhan baan taagnaanaya maba seexanaya habeen oo dhan cibaadaan u taagnaana midna wuxuu yidhi weligayba ma guursanayayba nikax ma samaynayo inaad seexato ilahay kuu xalaalayy soo maaha oo marna qaarna seexato qaarna aad maaragtay cibaadaysato habeenkii soonkii inaad qaar soonto qaarna iska afurto waa kuu bannaan yahay dumarkii inaad guursato waa kuu bannaan yahay ilaha kuu xalaalayay ayaga laakaa iska joojiyeen waxayna samaynayeen cibaado darteed iyo jacayl dartii inay khayr sameeyaan oo camalkoodii badiyaan nabigaa maqlay calayhi salaatu wasalaam wuu u yeero yidhi war ragga sidaa yeedhisoo idinka maa hidiin haabay dha rasuulka allo wuxuu yidhi aniga anaa ilaahay idinkaga taqwo badan buu yidhi alla idinkaga cabsi badan habeenkii waana waana tukadaa oo qaar saacado ka mid ah waana seexdaa oo waana hurdaa waan soomaa waana afuraa maalmana waa sooma maalmana waa afuraa dumarkana waa guursadaa buu yidhi faman ragiba can sunnatii falaysa minii sunnadayda qofkii naco oo xalaashii shaygii ilaahay u xalaaliyey iska xarimoo diidaayey aniga sunnadayda dadkayga ka mid maahan buu yiri rsulka alayh isalaatu marka waxaa la rabaa xalaashii markaa xalaalayso haddana inaad la timaado haddaana wax kaa manacyo sharci uu jiro yani uusan jirin waa inaad la timaado wey xaaraamtana sidoo kale inaad uga fogaato baa la rabaa markaad ictiqaadayso xaaraamnimadeedii inaad misana ka fogaato baa la rabaa wey maxaa yeelay taxliilulxalaal waxaa soo gelayo xalaasha ood xalaalaysato waxaa soo gelayo ilaan axkaamta shanta waad garanaysaa waxaa la yidhaahdaa yacni maaragta waajib iyo mustaxab iyo mubaax iyo xaaraam iyo karaaha jirto saddexdan kale way soo gelayaan taxliilulxalaalka wixii waajibka inaad la timaado shaygii mustaxabka inaad la timaado wixii mubaaxoo laguu banayey inaad samaysato oo kuwa mubaaxoo kuu bannaan yihiine la muxaramaadkana ka fogo iyo waxyaalaha makruuhaadkana iskaga tag karaahada ah ha samaynin weeyaan in shay ilaahay kuu xalaaleeyey oo ayib ah iska xarimtana hadda waaba waaba dembi weyn wey wax ilaahay kuu xalaaleeyey haddaad adiga xarimto ilaahay subxaanahu wa tacaala waa naga reebay fii suurati almaa'ida allah wuxuu li ya ayuha aladiina aamanuu laa tuxarimuu طayibaati ma axala allahu lakum walaa tactaduu in allaha laa yuxibu اlmuctadiin wakuluu mima razaqakum allahu xalaala طayiba soo uma jeedin muminiintii allah rasuulkiisa rumeeyo laa tuxarimuu طayibaati ma axala allahu lakum wuxuu ilaahay idiin xalaaleeyey ayibaadkooda kuwooda wanaagsan ha iska xariminina waa ictidaa weeye iyo xadgudube walaa tactaduu in allaha laa yuxib lmuctadiin haddaa xadgudubtaana ilahay dadka xuduuddiisa hodinta dhaafo ma jecla markaasuu rabbi yidhi wakuluu mima rasaqakum اllahu xalaalan ayiba wuxuu rabbi idinku irsaaqay oo xalaal ahoo ayib oo wanaagsan cuna baa lihi oo laguu baneeye weeyaan marka xadiidkaa wuxuuna tusayaa qofka waajibaadkii la yimaado oo wixii la amray waajibaadka la faray la yimaado wixii laga reebayoo muxaramaadkana ka haraahi inuu jannada ilaahay gelayo ayuuna tusay waxaa jirta marka axaadiid badan oo macnahanoo kale kulminayso oo aad u tiro badanoo shiikhuna uu soo guurinaya in badanoo ka mid ah waxaa ka mid a maalan xadiidka imaam maaragtay nasaa-i ibn xibbaan iyo xaakim ay warinayaan xadiidu abi hurayra iyo abu saciid alkhudriba ay warinayaan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa min cabdin yusallii salawaati alkhamsa addoon ma jiro salaadaha shantaa tukado wayasuumu ramadaana bisha ramadaanna soomo wayukhriju zakaata sakadiina bixinaya wayijtanibu kabaa'ira sabca toddobada waaweyn oo kabaa'irtaana oo saaxiibkeeda halaagtana ka fogaado ma jiro ilaa hadduu jiro futixat lahu abwaabu ljanna jannada irdaheeda ayaa loo furaa buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam yadkhulu min ayiha shaaa iriddii ou doonoona ka galaa markaasuu nebigu wuxuu akhriyey aayadda fii suurati nisaa ku jirto in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhowna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkhilkum mudkhalan kariima ayadaas soo akhriya haddaad ka fogaataan waxaa la idinka reebaya dunuubtooda waaweynoo kabiirada ihi allah wuxuu leeyahay dunuubtiina idin asturaynaa mudkhal kariim oo jannadii allana waa idin gelinaynaa ayuu maaragtay allah subxaanahu wa tacaala leeyahay marka wuxuu tilmaamay xadiidkaasi salaada shanta iyo soonkii qofka la yimaaday iyo sakadii muxaramaadkana ka fogaado jannada ilaahay inuu gelayo weliba iridow doono inuu ka gelayo xadiid kaleeto imaam axmed oo warinaya nasaa'i xadiidu abi ayuub alansaari radia allahu canhu wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam man cabada allaha laa yushriku bihi qofka ilaahay caabudo oo aan shirka la imanin oo wadaajin ilaahay cibaadadiisa uu la wadaajiyay ka fogaada wa aqaama salaata salaadana oogo oo salaadii siday ahayd ula yimid wa aata zakaata zakadii guto wa saama ramadaana bisha ramadaanna soomo wajtanaba alkabaa'ira dunuubta waaweynna ka fogaado kabiirooyinka ay falahu ljanna jannadau leeyahay aw dakhala aljanna ama jannadu galaa ama jannadu gelaya ayuu maaragtay ayuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiid kaleeto oo saxiixaynka ku sugan xadiidu abi hurayra wuxuu leeyahay abu hurayra baa warinaya wuxuu yidhi nin reer baadiyaha baa nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ninkii reer yaa rasuula allah rasuulkii allow dullanii itusi calaa camalin camal itus idaa camiltu haddii aan camal falo dakhaltu ljanna jannada aan gelayo qaala markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam tacbud allaha allaad caabudi laa tushriku bihi shaya waxna ha la wadaajina alla caabud shirkina ha u samayn markaasuu yidhi watuqiimu salaata almaktuuba salaada faradkana og oo la imow wa zakaata almafruuda zakada faradka ahna la imow wa ramadaan bisha ramadaanna soom waad soomi wey marka intaa la faray fiiri towxiidkii baa la faray salaadii zakadii soonkii baa la faray saddexdaasaa la faray markaasuu ninkii hadla reebaadiyahu yidhi waladii bacaaka bilxaqi laa asiidu calaa hada shaya abada walaa anqusu minhu ilaahayga xaqa kugu soo saaray baan ku dhaartay nebilaahi maxamedow inta aa ii sheegtay waxna ku ziyaadin maayo waxna ka nusqaamin maayo siday taan ula imaanaya waana dhaqaaqa ninkii falamaa wallaa markuu ninkii jeestay ayuu qaala nabiyu sal اllahu alayh wasalam rasuulka allah markuu wuxuu yidhi man sarahu an yandura ilaa rajuli min ahli اljanna falyandur ilaa haada qofka uu farax gelinayo qof ahlujanna inuu arko ninkaa ha fiiriyo waa ahlujanna marka jannadii muxuu ku helay yani xadiidkanuu la mid yahay soonkii iyo salaadii iyo wixii buu la yimid tawxiidkii intaasuu sameeyey ziyaado wax tatawuca iyo sunaa kuma darin jannadiina waa u galay wey xadiid kaloo saxiixeynka ku sugan bukhaariyo muslimba xadiidu طalxat bni cubaydillaah ayaa wuxuu leeyahay طalxat bni cubaydillaah ana acraabiya jaءa ilى rasuuli اllahi sal اlه alيه wasalam haa'ir الra's nin reebaadiyaahoo madaxiisu kackacsan yahay oo aan timihiisu shallaysnayn ayaa nabiga u yimid faqaala yaa rasuul allah ahbirnii maada farad allahu calaya min asalaa rasuulka allow ii waran muxuu rabbi igu farad yeelay salaada waxaa la igu farad yeelay ii sheeg nabiga faqaala sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi asalawaatu alkhamsu ila an tatawaca shaya waxaa faradka kugu ah waa shanta salaadood inaad adiga sunno la imaanaysa mooye adiga aad sunno la imaanaysa mooye faradkuguma aha sunnadii laakiinaad la imaata mooye qaala markaasu faqaala ahbirnii bima farad allahu calaya min asiyaami haddana su-aal kaloo weydiiyo yidhi iiga waran soonkana ilahay wuxuu igu farad yeelay muxuu ahaa maxaa liigu farad yeelay qaala shahru ramadaan ilaa an tatawaca shaya bisha ramadaan unbaa lagugu farad yeelay inaad adiga sunno la timaada mooye oo soon sunnaa iska soonta mooye markaasuu mar kale wuxuu yidhi faqaala ahbirnii bima farad allahu calaya min azakaati wuxuu rabbi igu waajibiyey igu farad yeelay xagga zakadana bal ii sheeg buu leeyahay markaasuu faahbarahu sal اllahu alayh wasalam bisharaaci islaam islaamka shareecadiisii ayuu nabiga uga warramay ninkii markii looga warramo intii loo sheegay yo faqaala ninkii wuxuu yidhi reebaadiyaha ahaa wاladii akramaka bاlxaqi laa atatawwacu shayئa walaa anqusu mima farad allahu calaya shayئa ilaahayga yanii xaqa kugu karaameeyey oo kugu sharfay baan ku dhaartaye wax sunnaho la imaanayo ama aan aan maarata ka nusqaaminayo wuxuu rabbi igu farad yeelay midna ma jirta buu leeyahay wey markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aflaxa in sadaq wuu guulaystay qofkaasi hadduu warkaa ka run sheego aflaxa in sadaq wuu guulaystay bimacnaa jannadii buu galay haddii uu run sheego ama shaku raawi waaye aw dakhala aljannata in sadaq ama wuxuu yidhi rasuulku hebel jannadii buu galay hadduu hadalkaa ka rumeeyo oo intaa uu la yimaado xataa yuusan sunadii la imanin yuusan la imanin marka axaadiistan oo hadda aan soo tirinay ma'muuraadkii keliya aacadii wa manhiyaadkii iyo maaragtay xumaantoo laga tagay muxaramaadkii iyo kuma darin kuma ayaan darin laakiin waxaad og tahay muxaramaadkana waxyaalaha rabbi ou reebay waxa jannada qofka u diiday inay ka mid yihiin jannada galitaankeeda waxa ka hor istaago xaaraamtoo lala yimaado inay jannadii kaa hor istaagayso oo cadaab kugu sababayso kabaa'irtoo lala yimaadaa waxay ka reebtaa qofka inay jannada uu galo kibirkaoo kale hadda nabigeen muxuu noogu sheegay kibirku waa dambi kabiira ah yaa iskale kibir allah walahu lkibriyaau fi samaawaati waalard allah iskale alkibriyaa waalcadama qof bani aadanoo kibray haddaad aragto wuxuusan lahayn qof sheeganayo wey sidaa darteed buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam asaga oo arrintaa ka warramayo xadiidu abi hurayra oo imaam axmed imaam muslim ay soo saareen wuxuu rasuulku yidhi laa yadkhulu ljannata man fii qalbihi mihqaalu daratin min kibrin jannada alla ma galo qof in yar mihqaalu dara waxaa la idhahdaa shay kan ugu yaraanta badan oon qaybsami karayn kan ugu yar oo kale darada oo kale marka culammadu ay fasiraan waxay yidhaahdaan waxay ku sheegaan ciid markaa dhulka intaad bacaad kor u sayrto oo caradu ay daadato wax yar yaaroo isha qabato haroo tartiib tartiib u daata sooma arag waxaa yar yariiskoo kale darra la yidhahdaa bay leeyihi qaar waxay yidhahdaan maya qoraxda markii ay soo baxdo subaxii guri hadday darishadu furan tahay markay qoraxda guriga soo gasho sooma arag meel iftiinkaa yarkaa soo galo wax ku dhex socdo oodan qaban karaynin laakiin isha ay u jeedo kaasoo kale ay darrada ku sheegaan yani ishaad ku arki kartaa laakiin ma qaban kartid marka kaasoo kale wax lamida ah oo kibira qofka qalbigiisa ou galaahi janno ilaahay arki maayo buu yiri jannada ma galaayo taas baa lamida ah. waxaa la mida ah qofka caswaalideenka qaadicu raximka raximkiisa gooyo qaraabadiisa gooyo kaasna laa yadkhulu ljannata qaaicun nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qaaicu raximka qaraabada ninka gooyo oo naxariista u gelino dadka aqribada dhibo kaas jannada ilaahay ma gelaayo xadiid jubayr ibnu mudcim oo imaam albukhaari imaam muslim iyo kulli ay wariyeen imaam axmed ay soo saareen weeyaan marka waxaa la mida namaamkaa la mida qofka dadka isku dirdiro kanuu warka qaadaya ka kale u geynaya labada qof inuu ibsaadka dhex sameeyo raba isku diro laa yadkhulu ljannata namaamaa la yidhahda ama qataad qofka qofka dadka isku dirdiro marna ma leh janno geli maayo waxyaalahaasoo idilna waxyaalaha jannada qofka ka hor istaago ayay tahay waxaa jira axaadiid oo kelimatu tawxiid keliya hadduu qofku la yimaado jannadu gelaya odhanayso kelimatu tawxiid aada la timi laa ilaha illa allah moxamedun rasuulu llah qofkii yidhaahdo asagoo qalbigiisa ka ictiqaadsan jannadu gelaya axaadiis yani aad u tiro badana jirto waxaa la mid a ah xadiidka maaragtay citaab ibnu malik oo bukhaari muslimba ay wariyaan wuxuu leeyahay ina allaha xarama cala annaari man qaala laa ilaaha ila allah yabtaqii biha wajha allah qofka alla wejigiisa isagoo dalbaya darteed u yidhaahda laa ilaaha ila allah ilaahay naartuu ka xarima naar haddii laga xarimana jannadaad geli weeya jannaduu gelaya xadiidka bukhaari muslimba ku sugan xadiiu anas wuxuu nabigeenna yidhi maa min cabdin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada cabduhu warasuuluh ilaa xaramahu allahu cala annaar qofka laa ilaha illa allah muxamedun rasuululah qiro nebi moxamed addoon ilahay rasuulkiisa inuu yee qiro waxa weeyaan naartu ilaahay ka xarimaa axaadiid tiro badan oo noocaasoo kalea jiro waxaa la mida ah xadiidka imaam muslim oo abu hurayra ama abu saciid alkhudri labadooda mid kastaba loo nisbeeyo wuxuu nebigu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anii rasuulu kelimadaas laa ilaha illa allahu qofku qiro iyo nabilaahi maxamed risaalada u qiraay laa yalqa allaha bihimaa cabdun hayra shaakin qof aan shakisnayn addoon aan shakisnayn laba kulmo yani oo markaasi fa yuxjaba can aljanna jannada loo diido oo laga xijaabo ma dhacayso in jannada laga xijaabo marna lagama xijaabi karo marka laa ilaha illa allah muxamedun rasuulullah kelimadaas keliya jannada lagu galaa waa run weeye laakiin culammada waxay yidhaahdaan sidaad og tihiin nusuusta waa is-ayidaa yacni maaragtay iyadaa is-ayido oo isfasirto laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulu llah qofka markuu la yimaado waxa jannada lagu galay ka mid tahay naartana ilaahay dadka uga badbaadiyey ka mid tahay laakiin laa ilaha illa allahu shuruud bay leedahay laa ilaha illa allah muxamedun rasuulu dhihi wax alla wuxuu ilaahay iga reebo o dhanna waa samaynaya wax alla wuxuu ilaahay farayna la imaan maayo haddaad tidhaahdo shuruuddii laa ilaha illa allah ma haysa laa ilaha illa allah shuruud bay leedahay shuruuddaas iyo mawaanicay leedahay shuruuddii waxa weeye wixii lagu faray la imow mawaanicdana wixii lagaa reebay ka har shuruuddaasay leedahay walidaalika ayaa ninka la yidhaha farasdaq waa taqaanaan shucaradii wuxuu ka mid ahaa bani umaya yani reer bani umaya waqtigoodii dadka gabyaaga ahaa ayuu ka mid yahay jariir iyo farasdaq iyo akhtal iyo waa taqaanaa nimankaasoo muluugta u gabigi jiray ee boqorada ayaa wuxuu ahaan jiray nin gabaygiisa dadka ku caayo aad dadka gabay ugu caayi jiray xasan basri buu la kulmay wuxuu yidhi wareedha fariisda qow waa adiga dadka maanuun wax ka sheegaye maxaa qiyaamihii u diyaarsatay aakhare maxaa kaa horreey markaasuu yidhi laa ilaha illa allah kelima tawxiida iga horraysu yidhi muslim baan markaasa xasanu basri wuxuu ku yidhi ina lilaa ilaaha ila allahu shuruuطa laa ilaha illa allah shuruud bay leedahay faiyaaka waqadfa almuxsana war iska ilaali gabar muxsanad inaad wax ka sheegto gabar dhowrsan inaad qadafto oo zina ku qadafta aan kaaga digayaabu ku yidhi wuxuu kaloo dhihi jiray xasan basri raxmat ullaahi calayhi ina naasan yaquuluuna man qaala laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna dad baa waxay leeyihiin qofkii laa ilaaha ila allahu yidhaahdo jannaduu gelaya man qaala laa ilaaha ila allah markaasuu yidhi waa runuu yidhi qofkii laa ilaha ila allahu yidhah jannaduu gelaya laakiin man qaala laa ilaaha ila allah faaddaa xaqaha wa fardaha dakhala اljana wuxuu raaciyay inay shuruud leedahay laa ilaha ila allah waa run buu yidhi laa ilaha illa allah jannada waa lagu galaa laakiin qofka guto xaqa ay leedahay iyo faradka ay leedahay laa ilaha illa allah kaasaa jannada gelaya buu leeyay wahb ibnu munabbih yani ayaa sheekhaasa waxaa la yidhi su-aal la weydiiyo la yidhi alaysa laa ilaha illa allah miftaaxu ljanna miyaenan ahayn laa ilaha ila allah kelimad kelimad tawxiid furihii jannada maynan ahayn hadduu qofku laa ilaha illa allah yihahdo furihii jannada buu haystaay markaasuu yihi qaala bala laa ilaha illa allah furihii jannada way tahay buu yidhi walaakin maa min miftaaxin ilaa walahu asnaan fain jiئta bimiftaaxin lahu asnaanu futixa lak wailaa lam yuftax laka buu yidhi aarkaas imaam اbukhaari baa tacliiq bukhaari ku warinayo fii kitaab اjanais fii awal kitaab اjanais ayuu isagoo mucalaqa ayuu warinaya wuxuu yidhi waa runtaa buu yidhi haah laa ilaha illa allah miftaaxii jannada way tahay laakiin wuxuu yidhi furo ma jiro ilaa furo kasta ilkow leeyahay furo aan ilig lahayn weli ma aragtay ilkow wataa meelo ganagana buu leeyahay haddii aad furo ganaganale la timaado oo ilkale la timaado jannadii waa laguu furi laakiin mid siiban oo waxba lahayn haddaa la timaado yaa kuu furay macnaheedu waxa wey laa ilaha hadda furayaasha aad furtaan soo ma aragtay ganagana u leeyahay bilaa ganama kuu furmaya ma leh midaana aan lahayn ilka aan lahayn waxba kuu furima haddaad la timaado macnaheedu waxaa weeye laa ilaaha ila allahu shuruudii ay lahayd waa inaad kulansataa oo ah wixii lagu amrayna la imo oo taacadii khayrkii samee wixii lagaa reebana ka har shuruuda laa ilaha ila allah waa intaas weeyaan haddaad taa la timaado jannadii waa laguu furi haddaanad la imaanin furay aan ilka lahayn aad la timaadana laguu furi maayo waa saas weeyaan nabiga marka xadiidka markuu saxaabiga weydiiyey oo yidhi aadkhulu ljanna nacan buu ugu soo kaabiye nabiga ugu soo gaabiyey macnaheeda haa wey haa macnaheeda waxaa waaye su-aashii jawaabteeda ou dhihi jannada aad gelaysaa iyo booskeeda taagan tahay nacam walidaalika yani culammadu waxay yidhaahdaan qofka hadduu yidhaahdo inta su-aalku weydiiyo war ma furtay heblo ahayd haa haddaad tira waa kaa furanta nacam haddaad tirahda keliya waa furay ma ada dhihi haa tiri waa furmaysa waa tagtay ilaa nacamtu waa jawaabta su-aashii jawaabteedii waay haa haddaad tiraado waa furanta o gabadhaadii adiga weliga aad u ahayd baa tiri hebenow gabadhaydaan kuu guuriyey baa tiri nin meesha joogaa yidhi meesha fadhiyaa war ma aqbasha waa aqbale hadduu yidhaahdo nacam hadduu yidha haa hadduu yidha gabadhaas waa meersantahay meesha hadduu la fadhiyo marka qofka su-aasha la weydiiyo inuu jawaabteeda mar kastaba nacamtu iyo haadu jawaabtii lafteeda u dhacaysa marka inuu ka fiirsadaa la rabaa marka hore hadhow saadan u qaylinin inaad ka fiirsatida la rabaa hada bilahi towfiiq wsal allah wslam ala nabiyina mxamed